بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi raximah اllah waxaan kusoo jirnay kitaabu الzaka ayaan soo bilownay sheekhu wuxuu yidhi xadiidku yani xadiidkii wa fii sadaqati alqanami fii saa'imatiha ida kaanat arbaciina ilaa cishriina wa mia shaatun wa fii sadaqati alqanami yacni arigaas sakadiisa e, ka bedel oo fii saa'imatihaa kiisa foofa ida kaanat arbaciina ilaa cishriina wa mia yacni markay noqoto labaatan ida kaanat arbaciina ilaa cishriin markay noqoto yacni afartan ilaa labaatan ilaa labaatan iyo boqol iyo labaatan shaatun yani ari ah ayaa markaasi ka waajibaya ida kaanat arbaciina ilaa ishriina wa mia shaatun yani neef laga bixinaya faida zaadat calaa ishriina wa mia hadday ka badato boqol iyo labaatan ilaa miatayn ay gaarto shaataani laba neefoo ariga laga bixinaya faida zaadat hadday ka badato calى miatayn ilaa alaa laga gaaray fa fiiha shiyaahin yani saddex neef oo ari ah ayaa laga bixinaya faidaa zaadad hadday ka ziyaado ka badato calaa alaa saddex boqol hadday ka badato fa fii kulli miatin yani boqolkiiba shaatu neef ari a laga bixinaya faida kaanat saa'imat rajuli haddii ay tahay yani ninka xoolaha ama ariga u foofa naaqisatan mid ka yar min arbaciina shaatan afartan neef oo ari ah waaxidatan yanii min arbaciina shaatan waaxidatan yani afartankii mid hadduu dhiman yahay falaysa fiiha sadaqatun yani markaa sadaqo ama zake ku waajibi mayso ilaa an yashaaa rabbuhaa yani ninka ariga iska leh inuu markaa asagu doono mooyaane ayib halkan wuxuu xadiidku inoo tilmaamayaa oo inoo sheegayaa markuu ka soo warramay geelii yacni sakadiisii ariga ayuu ku xujiyey geela culimadu waxay leeyiin wuxuu ooga bilaabay xadiidku geela wuxuu ahaa xoolaha markaasi haalibka cinda alcarab ariguna waa ku xigay xadiidkanna looda laguma sheegin nisaabka laga bixinayo oo xadiid kaluu sheekhu inoogu sheegi doona xadiidu mucaad oo inoo imaan doona insha allah sababtan waxaa weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen yani carabtu looda ma dhaqan jirin carabtu waxay dhaqdaan geel iyo ari bay dhaqdaan aaliban geela u ah aaan geela ah ayaa u ah lidaalika agta uu suu qiimo oga leeyahay nabigu sal allahu alay wasalam markuu ka warramayey xadiidkii yani qof yani haddii sababkaagu uu ku soo hanuuno yani wuxuu kaaga fiican yahay geela kiisa cascas lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nicam yani geela kiisa cascas marka carabtu geela aad bay u jeclaayeen gaar ahaan marka wuxuu inoo tafsiiliyey yani qaybtan dambe oo xadiidka ka midka yani ka mid ah waxaa laga bixinayo ariga iyo zakadiisa wuxuu ka bilaabanayaa yani arigii zakadiisu waxay ka bilaabanaysaa afartan neef markuu uu qofku uu yeesho oo ari ah ilaa boqol iyo labaatan hal neef oo ari ayuu bixinayaa dayib inta udhaxaysa arigiisu intaa haduusan dhaafin weligiisba oo intaa u dhexeeya afartan ilaa boqol iyo labaatan hadduu hal neef uu bixinayaa ka badan laga qaadimayo ka badan laga qaadi marka uu gaaro boqol iyo hal neef markuu ku darsamo oo boqol iyo kow iyo labaatan uu noqdo markaasay markaa yani neef labaad ku kordhayaa neef labaad ayaa ku kordhaya ilaa laba boqol intaasna laba neefuu bixinayaa boqol ilaa laba laba neef buu bixinayaa laba iyo kow marka uu gaaro ayuu neefka saddexaad yani waajib ku noqonayaa laba boqol iyo kow ilaa markaas laga gaarayo saddex boqol yani inta laga gaarayo markaasi wuxuu noqonayaa inuu saddex neef bixiyo saddex boqol hadduu ka bato boqolkiiba waxaa laga bixinayaa markaasi neef ariya laga bixinayaa afar boqol yani ilaa shan boqol laga gaarayo wuxuu noqonayaa markaasi waa afar neef shan boqol marka uu gaaro waa shan neef wahaakada boqolkiiba markaa neef buu noqonaya mar uu sii bataba yani marka oo boqol uu ku siyaado marka waxay noqonaysaa in markaasi neef uu kusoo kordho ayb wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatihaa teeda foofto waa anagii soo shardinay oo soo sheegnay soomku inuu shardi yahay arigu ama xooluhu inay foofaan haddii laakiin macluufo ay tahay guriga lagu calfiyo guriga wax lagu siiyo markaa zako markaa ku waajibi mayso waa inay fooftaa sanadka kalabarkiis wax ka badan niskiis wax ka badan waa inay fooftaayo yani bannaanka iyo duurka waa inay daaq u doonataa ida kaanat arbaciina ilaa cishriina wamia shaatun faida zaadad hadday ka badato calaa cishriina wamia ilaa miatayni shaataani faida zaadat calaa miatayn ilaa alaamia fafiiha alaau shiyaahin faida zaadat calaa alaamia fa fii kulli miatin shaatun yani boqolkiiba markaas shaato ayaa lagu yeelanaya faida kaanat saa'imatu rajuli naaqisa hadday tahay yani ninka waxa u foofa ama ariga u foofa naaqisatan mid ka yar oo ka naaqusa oo ka yar min arbaciina shaa waaxidatan hal neef hadday ka yarta oo soddon iyo sagaal buu haystaa falaysa fiiha sadaqatun markaa sadaqo iyo zake ku waajibi mayso sadaqa macnaa zaka hadda loo jeedaa ilaa an yashaaa rabbuha ninka u saaxiibkaa ah oo markaas yani ariga leh asagu inuu doono mooyaane neefka laga bixinayo da'diisa yani madaahibta waa isku khilaafsan yihiin yani madhabka sheekhu hadda uu ku socdo madhab xambaliga ah yani neefka la bixinayo hadduu yahay riye hadduu yahay sanad waa inaysan ka yarayn ida hadduu yahayna lix bilood waa inuusan ka yarayn lix bilood waa inuusan ka yarayn madaahibta qaar sidaa khilaafsanna way jiraan sheekhu wuxuu yidhi xadiiku yani eh, xadiidku weeyaan walaa yujmacu lama jamcinayo lama kulminayo bayna mutafariqin yani mid yani aan isku jirin laisku keeni mayo la jamcin mayo walaa yufaraqu la kala geyn mayo bayna mujtamicin mid yani meel ku wada suganna la kala geyn mayo khashyata sadaqa liajli khashyati sadaqa cabsi laga cabsanaya sadaqada darteeda wamaa kaana min khaliiطayni wixii ahaaday khaliitayn xaggooda kuwa isku jira kuwa yani wax isku darsaday xaggooda ama kuwa laisku daray xaggooda fainahumaa yataraajacaani baynahuma waxay isula noqonayaan bisawiyati si siman walaa yukraju fi sadaqati zakada la bixin mayo harimatun mid weynaatay walaa daatu cawaarin mid ceebaysanna la bixin mayo halkan xadiidku wuxuu inoo sheegayaa waxaa loo yaqaano alkhulta xoolaha laisku daray axkaamta yeelanayaan dadka xoolahaas ku darsaday axkaamta ay yeelanayaan khuldada labaa loo qaybiyaa khuldatu acyaan iyo khuldatu awsaaf baa loo qaybiyaa khuldatu acyaan yani waa xoolo la wada wadaago weeyaan oo nibaa maalan ka dhintay yacni siddeetan neef oo ari ayuu ka dhintay wuxuuna ka tegey laba inan yani siddeetankaa neef wuu ka dhexeeyaa labada inan buu ka dhexeeyaa khuldatu acyaan baa loo yaqaanaa arigaas aabbahood ooga dhintay khuldatu acyaan way wada leeyihiin khuldatu acyaan baa loo yaqaanaa nooca labaad waxaa loo yaqaanaa khuldatu awsaaf khuldatu awsaaftaasi yani ayadu markaasi waxay yeelanaysaa yani shuruud gaara ayaa loo shardiyaa marka ay sekada wada bixinayaan shuruud baa loo shardiyaa toddobaa waa arki doonaa insha allah marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa yani laba qof oo markaas xooluhu ay u kala marnaayeen xoolihii lisu keeni mayo oo maala saddex nin ayaa mid kasta wuxuu leeyahay afartan neef oo ari ah ninkiiba zaka ku waajibaysa hal neef baa ku waajibaya ayagoo zakadii ka cararaya inay yidhahdaan isuu keen dara marka saddex meelood min afar laisku daro muxuu noqonayaa boqol iyo labaatan soo maaha maxaa ka waajibaya markaasi hal neef baa ka waajibaya haddii laakiin sidii ay ahaayeen ay u kala daayaan nin kasta argiis si gooniya yani u daysto qofkiiba maxaa ku waajibaya neef baa ku waajibaya saddex neef baa ku waajibaya ayagoo marka ka cararaya labadaa neef oo kale si hal neef ay u wadaagaan baa qaarkood waxay samaynayaan isugu keen dara markay sakadu soo dhowda dadka reemiyiga qaar ka mida way sameeyaanoo asxaabu xiyal soowaadix maaha saddexdii afartanaad baa laisku darayaa boqol iyo labaatan buu noqonayaa hal neef baa la bixinayaa neefkaasaa la wadaagaya nin kastaba ulu ka mida ayuu qaadanaya oo bixinaya markaas taasoo kale marka lama ogola walaa yujmacu bayna mutafariqin xoolo kala tagsan oo marka aan isku jirin laisku keeni mayo midda kale walaa yufaraqu bayna mujtamicin la kala geyn mayo mid markaasi isku jira markii hore oo maalan laba nin ayaa nin kasta wuxuu lahaa toddobaatan neef baa isugu jira oo nin kasta wuxuu lahaa shan iyo soddon neef buu lahaa soowaadix maaha toddobaatankaasi hadduu isku jiro neef baa ku waajibaya soowaadix maaha markii qaarku waxay samaynayaan markuu waktigii soo dhowaado ayay oraya noo kala mar ariga kiiba marka muxuu yeelanaya markaas han iyo soddon masagaa markaa ku waajibaysa shan iyo soddon waa maya marka la samayn mayo walaa yufaraqu bayna mujtamic mid kulansanaayo isku jirayna la kala geyn mayo iyadoo markaa sadaqa laga cabsanayo zakadii inay waajibto iyadoo laga cabsanayo ayib Eh, waxaa shuruudda ka mid ah khuldatu awsaaf shuruudday leedahay yani labada eh, marka ay sekada wada bixinayaan oo aan la kala geynaynin yani waxaa loo shardiyaa toddoba shari toddobada shari yani shardiga koobaad wuxuu noqonayaa eh, labada ay oo marka ama labada xoolo oo markaa isku jira waa inay wadaagaan yani toddoba shay waa inay wadaagaan shayga koobaad qoodha ariga ku jira ama xoolaha ku jira waa inuu ka dhaxeeyaa midda labaad meesha loo yaqaano masraxa meesha markii foofka iyo meeshay u foofayso loo kaxaynaya bannaanka ay sii istaagto oo laisugu keeno masraxaasna waa inay ka midaysan yihiinoo hal masrax waa in laisugu keenaa marcaaga iyo meesha ay daaqdo isaguna waa inuu mid yahay hal meel waa inay daaqdaa dayib kadaalika maxlabka iyo meesha lagu lisayo hal meel waa inay tahay yani muraaxa meesha xerada ay ku hoyanayso habeenkiina hal meel waa inay tahay waxay ku sii daraan yani qofka lisaya xoolaha hal nin waa inuu yahay way ku daraan qaarkood laakiin shar isku waafaqsan yahay maaha kadalika mashrabka iyo meeshay ka cabbayso waa in markaasi yani uu mid yahay haddii la helo ashyaadaas labadii qofoo xoolo ay isugu jireen ashyaada haday wadaagaan hal zakay bixinayaan hal zako ayay bixinayan saddexdii nin hadda aan sheegnay oo min afartanka lahaa hadday isugu jiraan xoolihii oo intaa ay wadaagaan hal neef bay wada bixinayaan hal neef ayay wada bixinayaan toddobadaa shan ka mid ah hal bayd baa lagu jimciyey oo wuxuu yidhi ina ittifaaqa faxlin ina ittifaaqa faxlin masraxin wamarca ina itifaaqa faxlin masraxin wamarca ina itifaaqa faxlin masraxin wamarca wamaxlabin wamaxlabi lmuraaxu wamaxlabin ina itifaaqa faxlin masraxin wamarca wamaxlabi lmuraaxi almuraaxi khalun quica khalun quica yani wuxuu ujeedaa in itifaaqa faxlin hadday wadaagaan faxliga waa qoodha ku jirto weeye la socoto masraxin meesha masraxaayoo bannaanka laisugu keenaya marka meesha yani foofka loo wado meeshay u foofaysa iyo marcaagay meeshay daaqaysa hadduu waafaqo maxlab meeshii lagu lisayey makaanka lagu lisayey muraax iyo meeshii u hoyanaysay habeenkii xeradii yani inta hadday wadaagaan itifaaqaasi khalun waa isku dar wey khali baa loo yaqaana waa khuladii la sheegaya wey uica khalun oo quica markaa la qaciyey weeyaan inta hadday wadaagaan yani waa khuladii la yaqaana weeye marka xaalibkii iyo mashrabkiina way ku darayaan ayb wma kaana min khaliطayni fainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawiya macnaha loo jeeda waxaa weeye dadkii ay xooluhu isugu jireen waxay isula noqonayaan bisawiya saddexdaa nin oo afartanka min afartanka isku darsaday oo boqol iyo labaatankii yani boqol iyo labaatan ay noqdeen yani arigoodii uu noqday neef bay bixinayaan neefkaasna nin kastaba saddex meelood meel baa kusoo aadamaysa sowaadix maaha ilaa waa saddex afartanaadoo siman weeye nin kastaba marka neefka saddex meelood meel ka mid ah ayaa markaasi eh, ku laasimaysa oo mid ka mid a ah intuu neefka bixiyo mid ka mida ah intuu neefka bixiyo baa waxay u celinayaan laba qayboodoo neef ka mid ah ayay u celinayaan soowaadix maa laba qayboodoo neef ka mid ah ayay u celinayaan marka wamaa kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya macnuha noocaas weeyaan si siman ayay isula noqonayaan midkood hadduu bixiyo kuwii kalea marka u celinaya wixii ayaga uu ka bixiyey ayb walaa yukhraju fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaarin yani la bixin mayo sadaqadii iyo zakadii la bixin mayo harimatun mid harime ah alharima waa midda weynaato weeye alkabiira allatii saqata asnaanuhaa waa midda weynaato ilku ay ka daateen taa la bixin mayo walaa daatu cawaar mid u saaxiiba cawaarku waama caybba hadda loo jeeda alcayb baa loo jeedaa mid ceeb u saaxiib ah eedna la bixin mayo waxay isu khilaafeen culimmadu ceebtaasi maxay noqon kartaa culimada qaar waxay leeya ceebtu waxaa weeye waa midda ah haddii suuqa la geeyo cidu aysan iibsanayn oo qof kasta intuu u eego odhanayo tani waa ceebasat aan u iibsan mayo isaga tegayo soo waadix maaha culamada qaar ka midna waxay leeyihiin waa kuwii udxiyada aan ku guda jirin weeye oo xadiis baa kusoo arooray yani kuwa udxiyada haddii la yidhaahdo hal udxiyaysto kuwa aan ku gudaynin yani xadiis baa kusoo arooray marka kuwaas weeyaan kuwa la sheegayo oo markaasi ay ku dhacaysaa ceebta la sheegayo aduu kii la yidhaahdaba yani markaasi waa inaysan noqon neef ceebaysan oo markaasi haddii suuq la geeyana aan la iibsanayn haddii la yidhaahdo yani ha lagu udxiyaystana yani aan noqonaynin kuwii markaasi udxiyadu ay ku bannaanayd yani kaasna lama ogola oo la bixin mayo ee neef wanaagsan yani nooca oo ugu wanaagsana la bixin mayo kuwa ugu xunna la bixin mayo kuwa wasadka ah ayaa la bixinayaa kuwa ugu wanaagsan hadduu asuu ku rahal noqdo ninka iskale xoolaha taasi dhib kuma jirna laakiin ninkii yani zakada aruurinayey asagu inuu ka qaado neefka ugu fiicnaa sida maalan kii uu maalayey oo kale kii islahaa kii yani xoolaha ugu fiicnaa oo kale yani markaasi yani laga yeelima lakiin sidaa saxda waxa wey wasadka ah inuu markaas ka qaado ayib walaa yujmacu la jamcin mayo bayna mutafariqin kii kala tagsanaa oo markaa isku jirin yani lasku keeni mayo walaa yufaraqu la kala geyn mayo bayna mujtamicin mujtamacin mujtamicin yani kii jamcisnaa oo markaa isku jirayna la kala geyn mayo khashyata sadaqa yani liajli khashyata sadaqa sadaqa cabsi laga cabsanaya darteed wamaa kaana min khaliiayni yani xoolihii ka ahaaday min khaliiayni kuwa laisku daray yani xoolihii zakada laga bixiyey iyagoo isku jira fainahumaa yataraajacaani labadii ka zakeeyey oo ka zaka bixiyey yani xoolo isku jira fainahuma yataraajacaani baynahumaa waxay isula noqonayaan dhexdooda bisawiyati si siman oo midkood hadduu bixiyo yani wixii uu kan kale ka bixiyey buu si siman ugu celinayaa haddii laba qof yani maalan mid kastaba lixdan neef uu leh oo boqol iyo labaatan uu isugu jiro ama maalan yani afartan neef baa isugu jiro mid kastaba wuxuu leeyahay labaatan buu leh neef baa mid ka mid a neef bixinaya neefkaas niskiisana kan kalea usoo celinaya walaa yukhraju la bixin mayo fi sadaqati zakadii la bixin mayo harimatun mid weynaatay oo daa la bixin mayo walaa daatu cawaarin mid ceebaysana la bixin mayo wa fi riqati fii miatay dirhamin wafi riqati fidadii ka bedeloo fii miatay dirhamin laba boqoloo dirhamin laba boqoloo dirham waxaa ku sugnaaday rabcu cushur rabcu cushur baa ku sugnaaday fain lam takun yani e, ilaa tisciina wa mia fain lam takun yani haddii aan la helin ilaa tisciina wa mia yani boqol iyo sagaashan mooyaane oo toban baa ka dhiman labadii boqol falaysa fiiha sadaqa wax zakaa marka ku waajibi mayso falaysa sadaqatun fiiha ilaa an yashaaa rabbuhaa inuu doono ninka markaa u saaxiibkaa yani xoolaha qofka agtiisa ay gaarto min alibili sadaqat ljadaca walaysat cindahu jadacatu wa cindahu xiqa fainaha tuqbalu minhu alxiqa eh, waman balaqat cindahu qofka ay gaartay agtiisa min alibili sadaqat ljadaca yani waman balaqat qofka ay gaartay sadaqatjadaca eh, cindahu min alibil geelii agtiisa qofka ay gaartay yani markaasi jadacu oo markaasi zakadiisu ay noqotay jadaca inuu bixiyo walaysat cindahu jadaca walays jadaacatun cindahu jadaacana uusan haysan wa cindahu xiqatun markaa xiqoo agtiisa ay ku sugan tahay fa inahaa tuqbalu waa laga aqbalayaa xiqadaas waa laga aqbalayaa minhu fainahaa tuqbalu minhu xiqa xiqada laga aqbalayaa wayajcalu macaha shaatayni laba riyoodna wuu raacinayaa instaysarataa lahu hadday yani u sahlanaadaan hadduu helo ow cishriina dirhaman wainbalaqat cindahu qofka agtiisa ay gaarto sadaqatu lxiqa yani xoolihii ayaa waxay gaareen yani xiqo in laga bixiyo walaysa cindahu xiqa alxiqatu agtiisana xiqa kuma sugna wa cindahu ljadaca fa inaha tuqbalu minhu aljadaca waa laga aqbalaya wayuciihi lmusadiqu wuxuu siinayaa musadiqii cishriina dirhaman aw shaatayn rawahu lbukhaari markuu soo dhameeyey yani xadiidku intii hore oo ku saabsanay zakadii geela iyo zakadii ariga halkan wuxuu kaga warramaya xadiidku inoo tilmaamaya zakadii markaasi fidada ayuu inoo sheegaya zakada yani fidadu waxay noqonaysaa laba boqol yani oo markaas dirham oo dirhamku yani fidu ka samaysnaa lacagii la isticmaali jiray xilligii hore dirham iyo dinaar bay ahaayeen dirhamkuna fiduu ka samaysnaa dinaarkuan dahab buu ka samaysnaa marka laba boqol oo dirham qofku markuu helo oo uu haysto wuxuu bixinayaa rabcu cushur buu bixinayaa rabcu cushur ayuu bixinayaa yacnii afartan buu uqaybinayaa rabcu cushur afartan buu uqaybinayaa marka hore yacni afar meelood buu uqaybinayaa labadii boqol markuu afar u qaybiya meel ka mid ah ayuu toban usii qaybinayaa meeshaasu markaa bixinayaa waxaa laakiin ka fudud in la yidhaahdo yani afar toban lagu dhuftay waxay noqonaysaa afartan marka laba boqol baa afartan loo qaybinayaa waxa soo baxa ayuu markaa qofkii bixinayaa wixii soo baxa ayuu bixinayaa ayib riqaduna waa alfida loo jeedaa hadday tahay mid markaasi aan la sifaynin oo sideedii ah iyo hadday tahay mid la sifeeyey labaduba zakadii way ku waajibaysaa labaduba yani zakadii way ku waajibaysaa ayib marka rubuc cushurka noocaas weeyaan rubuc cushur in markaasi eh, afar inta loo qaybiyo meel ka mid ah toban loo sii qaybiyo wixii soo baxa markaasi ayaa la bixinayaa ama markaasi in afar yacni inta toban lagu dhufto afartankaas loo qaybiyo labadii boqol xaasilka soo baxa ayaa markaa la bixinaya labaduba markaas sax weeyaan ayib hadduu haysto boqol iyo sagaashan oo labadii boqol waxaa ka dhiman toban baa ka dhiman wax sadaqa markaa ku waajibi mayso inuu asagu taawuc ahaan isaga bixiyo mooyaane dib xadiiku wuxuu ugu soo noqday geeli ayuu dib ugu soo noqday qofkii haysta yani geeliisu ninka uu gaaray jadaca jadacana markaa asagu ma hayo yani jadaca lagu yeeshay jadacana ma hayo muxuu samaynayaa marka yani markaas xiquu bixinayaa xiqa ayuu bixinayaa jadacadu anaga soo marnay oo mid iyo afar sano yani ay u dhammaatay weeyaan oo markaa sanadkii shanaad gashay wey jadacadu ayib xiqaduna saddex sanaa u dhammaaday oo aarkii sanadkii afraad bay gashay marka waxaa lagu yeeshay oo ku waajibtay inuu markaasi bixiyo inuu jadaca bixiyo jadacana ma hayo oo jadacadii iada jadacada weyn jadacadiina ma hayo xiquu hayaa xiqadaasuu bixinaya waa laga aqbalayaa wuxuuna raacinaya oo ku darayaa naaqiska inta ka dhiman inta ka dhiman wuxuu ku darayaa laba neef oo ari ah waa hadduu heli karo weeye laba neef oo ari ah hadduusan helayna wuxuu yani ku bedelaya ishriina dirhaman labaatan dirham ayuu ku bedelayaa labaatan dirham ayuu ku bedelayaa haddii qiimuhuus dhimo oo waxaa laga yaabaa dirhamku inuusa markaa qiimihiisu uu yaraado waxaa la eegayaa qiimaha udhexeeya labadooda ayaa la eegayaa soadxmaan haddii markaa dirhamkii uu qiimo yeelan waayo fii bacd yani axyaan waxaa la eegayaa labada yani xiqada iyo jadacada marka la qiimeeyo mid kastaba faariqa udhexeeyaa la eegayaa halkaa waxay ka qaateen culimmadu inay bannaan tahay in lagu bixin karo yani zekada in qiimo lagu bixin karo ayay culimmada qaar ka qaateen haddii la yidhi yani ninkii lagu yeeshay yani jadaaco oo jadaacadii waayey oo xiqo bixiyey laba neefoo ari ahaa bixiyey hadduu waayo yani wuxuu bixinayaa yani markaasi ishriina dirhaman buu bixinayaa halkan marka waxay kala soo baxeen inay bannaan tahay in markaasi qiimo lagu bixin karo lakin waa masala khilaafiya masala khilaafiya culimadu isku khilaafsan yihiin yani zakada qiima ma lagu bixin karaa madhabka xanafigu asagu ilaaq buu u qabaa xanafiyadu ayagu ilaaq ayay u qabaan lakiin culimmada kale yani eh, yani aqwaashoodu markaasi noocan maa way diidan yihiin ayagoo markaasi noocan maa khilaafna uu markaa ku sugan yahay waa arki doonaa insha allah ayib haddii markaasi eh, lagu yeesho yani ninkii saaxibu alibil haddii yani uu gaaro sadaqadii lagu yeeshay hadday noqoto eh, markaasi Eh, xiqa haddii lagu yeesho xiqana ma hayo jadacuu hayaa tii hore cagsigeeda wey tii hore maxay ahayd jadaca lagu yeeshay isaguna muxuu hayey xiquu hayay xiquu bixinayaa dheeraadka inta ka dhimanna wuu ku darayaa tani waa cagsi oo markaasi yani xiqaa lagu yeeshay xiqadii ma haye yani jadacuu hayaa muxuu samaynayaa marka jadacadii buu bixinayaa ninkii zakada qaadayey ayaa markaasna wuxuu u celinayaa inta dheeraadka ayuu u celinayaa muxuu u celinayaa yani wuxuu u celinayaa yani labadii neef hadduu hayo yani markaasi ama wuxuu u celinayaa ishriina dirhaman buu ucelinaya intii uu bixiyo oo kale in la mida ayuu u isaguna marka cagsi taasay noqonaysaa wfiriqati fii miatay dirhamin rubcu alcushur fain lam takun ila ticiina wamia yani haddii uusan haynin oo agti aysan ku sugnayn boqol iyo sagaashan mooye wax kale agti hadduusan ku sugnayn falaysa fiiha sadaqa ilaa an yashaaa rabbuhaa ay saaxibuhaa ninka iskale asagu inuu doono mooyaane waman balaqat cindahu min alibili qofka ay gaarto min alibili jadacatun yani ayib waman balaqat cindahu min alibili sadaqat ljadaca walaysat cindahu jadacatun wa cindahu xiqa fainaha tuqbalu minhu lxiqa waxaa yani culimadu ay yidhahdeen waxaan sax ahayn in markaasi eh, waxaan xadiidka qaybtii hore ku soo marnay oo markaa uu inoo sheegayey zakada ninku markii lagu yeesho cidda geela leh hadii lagu yeesho yani bintu makhaad haddii lagu yeesho oo uu waayo wuxuu ku bedeli karaa ibnu labuun ibnu labuun buu ku bedeli karaa dayib saasoo kale haddii markaasi bintu makhaad ayaa lagu yeesha bintumakhaad baa lagu yeeshay bintulabuun baa lagu yeeshay bintulabuunkii ma hayo yacni dakar la da-a xiqadii oo kale ma bixin karaa oo ka weyn culamadu waxay yidhahdeen maya qiyaas kuma bannaana oo dakarku meeshuu ku soo arooray baa lagu bixin karaa bas wuxuu ku soo arooray in dakar la bixiyo ibnu labuun markii bintumakhaad la waayo in lagu bedelo ibnu labuun mawdicaasuu ku soo arooray lama qiyaasan kara marka oo haddii da la waayo yani dhadig ah daada ka sarraysa oo yani laba a ah laguma bedeli karo halkaa mawduuc mooyaane meel kale ma banaana soo waadix maaha waa soo sheegnay ariga waxay leeyihiin waa bannaan tahay asagu oo lafdiga xadiidka laga qaadanayaa shaah in dakar iyo unse lagu bixin karo labaduba laakiin geela iyo looda oo inoo soo socota labaduba yani looduna hal mawduuc ayay waajibaysaa in dakar la bixiyo geeluna hal mawduuc buu waajibayaa yani haddii la waayo wey mawdica marka la waayo in la bixiyo unha ayay banaanta wa ahlulcilmi yakhusuuna ikhraaja adakari fii mawridi nas naska meesha ku soo aroora bay ku kaaftoomayaan faqad ayib oo markaas ka dhigi mayaan qiyaas oo odhan mayaan meel kastoo la waayo unha dhade lab ka weyn haddii la helo waa la bixinayaa maya halkaa mawduucun bay ku kaaftoomayaan markaasi oo qiyaaskaasi markaasi ma asaxayo ayb man balqat cindahu min alibli sadaqaة jadacati walaysat cindahu jadacat wacindahu xiqaة eh, fainaha tuqbalu minhu waa laga aqbalaya alxiqa wayajcal macaha shaatayni ayuu yeelayaa in istaysarataa eh, lahu hadday u sahlanaadaan aw ishriina dirhaman ayuu bixinaya waman balqat cindahu sadaqaة alxiqa walaysat cindahu xiqa yani qofka markaasi zakadiisu ay gaarto xiqo inuu yani xiqo bixiyo xiqona uusan hayn wacindahu ljadaca fainaha tuqbal minhu aljadaca waa laga aqbalayaa wayucطiihi muadiu muadiu yani wuxuu siinaya ishriina dirhaman aw shaatayn muadia yani culimadu waxay leeyihiin sida cabdalbasaam oo kale yani musadaq iyo musadiq ayaa kala jira almusadaq waa kan zakada aruurinayo zakada qaadaya weeye almusadiqna waa kan zakada bixinaya weeyaan oo ismu faacil ism mafcuul bay kala noqonayaan culimo si kale yani u sheegayna way jiraan hadda halkan marka waxa weeyaan fainahaa tuqbalu minhu aljadaca wayuciihi muadiu yani wuxuu noqonaya markaasi almusadiq waa kii markaasi zakada qaadayay weeye ishriina dirhaman aw shaatayna ayuu u celinayaa ayib rawahu buhaari xadidka imam buhaari ayaa wariyey imaam buhaari xadiidka meelo kala duwan buu yani ku sheegay kitaabkiisa ilaa markaasi yani toban mawdic ayuu ku keenay kitaabkiisa saxiix lbukhaariga ah lafdiga almusadi marka waxay noqonaysaa hadda kii sadaqada bixinayey yani agga lafdiga noo qoran almusadiqu kii sadaqada bixinayey fainaha tuqbal minhu yani aljadaca wayuciihi musadiq kii yani zakada bixinaya wuxuu siinayaa cishriina dirhaman buu siinaya aw shaatayni buu siinayaa rawahu buhaari xadidka imam bukhaari ayaa wariyey wa xadiidi mucaad radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu amarahu wuxuu amray an yauda min kuli alaaiina baqara amarahu wuxuu amray an ya'khuda inuu ka qaado min kulli alaaiina soddon kasta min kulli alaaiina baqara soddon kasta oo markaa lo ah tabiican tabiic baa laga qaadaya aw tabiicatan baa laga qaadaya wa min kulli arbaciinana musinnatan baa laga qaadayaa rawahu ahlusunan ahlu ayaa wariyey halkan wuxuu inoogu sheegay xadiidkani Eh, xadiiku awalan waa xadiis saxiixa culimo badan baa saxiixisay uu ka mid yahay ibnu khusayma eh, kadalika ibn fi lawsat kadalika xaakim kadalika ibnu cabdilbar shaykhu lislam ibnu taymiya alalbani culimadaasoo dhan yani xadiidka way saxiixiyeen marka waa xadiis saxiixa weeyaan eh, nabigu wuxuu amray sal allahu alay wasalam in laga qaado soddonkii neef oo lo ah tabiic yani tabiicu yani wuxuu noqonayaa sanad ayaa u dhammaaday sanadkii labaad buu galay sanadkii labaad ayuu galay tabiicina waxaa loogu bixiyey tabiicu waa mudakerkii tabiicana tabiicatuna waa muanafkii marka mid lab yani dibi yar oo markaa lab dibi markaasi hal sano jira sanadkii labaad galay ama weyl sanad u dhammaada sanadkii labaad gashay ayaa marka ayuu bixinayaa tabiic ama tabiicana waxaa loogu magacaabay yani liannahumaa yatbacaani ummahuma waxay raacayaan hooyadood bay raacayaan oo daba soconayaan marka yani sidaasa tabiic loogu magacaabay tabiicaas ama tabiicadaasaa la bixinayaa waana isku da' weeyaanoo sanadka labaad bay galeen afartan hadday gaarto loodii waxaa laga bixinayaa musina laga bixinayaa musina ayaa laga bixinayaa musinaduna laba sana u dhammaaday sanadka saddexaad bay gashay sanadka saddexaad ayay gashay marka yani musnaduna taasay noqonaysaa marka wixii soddon ka horeeya labaatan neef hadduu leeyahay shan iyo labaatan hadduu leeyahay soddon wixii ka horeeya waxba laga bixin mayo waxba yani qofku waajib ku noqon mayo laakiin marka yani soddon uu gaaro ayaa la bixinayaa tabiicaasa la bixinayaa waana mawdican oo keliya meesha markaa looda la bixinayo dakar mawdican oo keliya weeyaan yani haddii lixdan uu yeesho wuxuu bixin karaa laba tabiic laba tabic uu bixin karaa somaadu ximaaha oo markaasi soddonkiiba tabiic siddeetan hadduu yeesho wuxuu bixinayaa laba muslimuu bixinayaa wahaakada ayb wa xadiidi mucaadi radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alay wasalam amarahu an ya'huda min kuli alaaiina baqara ana nabiya sal la alay slam amarahu wuxuu amray an ya'huda oo nabigu mucaad wuxuu u diray yaman buu u diray mucaad yaman buu u diray markay ree yaamaneed ayaa looda dhaqan jiray ree yaamaneed ayaa dhaqan jiray lidaalika saasuu nabigu u amray inuu ka soo qaado yani zakadii looda min kulli alaaiina baqara yani soddonkii soddonkii neefba oo lo ah tabiica ayaa laga qaadaya aw tabiicatan baa laga qaadaya wa min kulli arbaciina musina yani afartankii neefna waxaa laga qaadaya musina laga qaadaya rawahu ahlu sunan masale hadda aan tilmaamayno ku saabsanayd yani qiimaha yani in la bixinayo yani ibnu taymiya raximah llah wuxuu odhanayaa alahar fii hada isagoo ka hadlaya qiimahaas ana ikhraaja alqiimati ligayri xaajati walaa maslaxatin raajixatin mamnuucun minhu yani in la bixiyo qiimihii meeshii qofku neef uu bixin lahaa inuu qiimo bixiyo ayadoo markaasi xaajo keensanaysa baahi keensanaysa ama maslaxo raajixa aysan jirin yani arrinkaas waxa weeyaan mamnuucatun minhu waa la mamnuucay waa la mamnuucay eh, lidaalika yani nebigu sal alla ly waxaa lagu kabayo jibraanka waxaa lagu kabayo markii labada shayga laga doonayo qofka iyo waxa uu bixiye markuu faariq u dhexeeyo laba neef baa la yidhi bixi qofkii sheekhu hadalka uu soo waday oo wuxuu yidhi waama ama ikhraaju lqiimati lilxaajati aw ilmaslaxati in loo bixiyo qiimihii hadday baahi keensato ama maslaxo keensato falaa basa bihi arinkaasi basi iyo dhibaato kuma sugna waqad nasa axmed calaa jawaazi dalik imaam axmed ibnu xambal arrinkaas inuu bannaan yahay wuu nasgareeyey buu yidhi wuu nasgareeyey wamila an yajiba calayhi shaatun fi khams min alibil walaysa cindahu man yabiichu shaa faikhraaju lqiimati huna kaafin maalan shan geel ayuu qofku haystaa shan neefoo geelu haystaa eh, neef arigaa laga doonayaa neefka ariga ahaa yani wuxuu ku iibiye ma hayo walaysa cindahu man yabiicuhu cid iibinaysa ma hayo cid iibinaysa ma hayo markaas in markaasoo kale inuu qiimo bixiyo ou yihahdo neefka ariga qiimihiisu waa imisa marka loo sheego inuu qiimihii bixiyo markaasoo kale waa kaafi walaa yukalafu safaru ilaa madiinati ukhraa liyashtarii shaah lagu kalif mayo lagu mashaqayn mayo in la yidhaahdo u safar magaalo hebla oo ka soo iibi neef ariya oo markaa kadib bixi lagu kalifmayo ayuu sheekhu odhanaya wuxuu kaloo yidhi wamil an yakuuna almustaxiquuna lizakaati alabuu minhu icaa alqiima waxaa kaloo la mid oo ah qiimo lagu bixinaya haddii kuwa mutay oo zakada mutay ay ka codsadaan in markaa qiimo uu ku siiyo hadday dhahaan anagu xoolahan ma doonayne yani qiimo nagu sii oo culamada qaar waxay odhanayaan dadka zakada aruurinaya oo zakada soo qaadaya yani dadka zakada laga soo qaadayo meelo fogfog ay degan yihiin bay u tegayaan meelo miyi ah haddii markaasi yani geel uu bixiyoo kale geelii waxaa laga yaabaa inuu masaafadu ay fog tahay isaguna wuxuu wataa maalan gaari wataa gaarigina ooma qaadayo geel buu ka soo kaxeeyey fara badan ayuu zak yani dad badan ka soo qaaday neef u qaadana ma hayo yani eh, yani gaadid u qaadana ma hayo meeshuna waa fogta sowaadix maaha ama ari fara badan buu dadka ka soo qaaday ninkii sakada aruurinayey masaafo fogna markaa waa joogaa yani xaalka noocaasoo kale waxay leeyihiin yani markaa mashaqa ku sugan waxaa u banaan markaasoo kale inuu soo qaato yani qiimihii ayib sheekhu marka wuxuu yidhi waxaa la mid a ah an yakuuna almustaxiquuna lizakaati alabuu minhu icطaa'a alqiima inay ka codsadaan kuwii sakada qaadanayey inuu qiimo siiyo likowniha anfac qiimaha u nafci badan fa iyaaha markaasi wuu siinayaa aw yara saaci ana akhdaha anfac lilfuqaraa ninkii saacigoo sakada aruurinayey ayaa wuxuu arkaa inay yani fuqaradu u nafci badan tahay in qiimo la siiyo sheekhu markuu soo arooriyey shaarix wuxuu yihi wahada alqawlu acdalu laqwaal qawlkan yani markay xaaje keensato in qiimo la bixiyo ayaa aqwaasha ugu dhexdhexeeya wa huwa riwaayatu fii madhab imaam axmed wakhtaarahu shaykh lislaam washeekh maxamed ibn ibraahim al sheykh wakhtaarahu asheykh shaykhuna asheikh maxamed alcuthaymiin shaarixaa odhanaya sheekha iyaga maxamed uthaymiinna saasuu doortay yani markay baahi keensato in markaasi eh, ay markaasi bannaan tahay in qiimihii yani lagu bixiyo eh, madhab yani alxanafi isagu uu banaynayaa mulaqan buu isagu u banaynayaa mulaqan ayuu u banaynaya isagu eh, imaamu malik isagu yani waa bannaan tahay maca alkaraaha waa bannaan tahay maca alkaraaha shaaficiyada qaarkood waxay leeyihiin yani markii la waayo bintu makhaad markii la waayo inuu yani u wareego ibnulabuun yani yani waajib maaha ee waxaa u bannaan qofkii inuu bixiyo inuu qiimo bixiya u bannaan bintu makhaad buu waayo ibnulabuun inuu u wareego yani xaalka noocaasa waxaa u bannaan inuu qiimo bixiya u bannaan almuhim waa masalo noocaasa oo markaasi yani sidaa sheikhu inoo sheegay shaarixu inoo sheegay ay tahay aqwaasha midka ugu dhexeeya inay bannaan tahay in markaasi qiimo lagu bixiyo markay xaajo iyo baahi ay keensato halkaa inoo joogo wallahu aclam